بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد waxaan maanta ka warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo bage ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta bayjajka uguba madow marka taariikhda muslimka o dhan laga warramo bay ugu adag ee runtii qof muslimi inuu ka warramo ay dhibayso bejka midaan ka warrami doonaa bejkaa warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalanno dad muslimiin oo la laayey ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood laakiin danta aan ka leenay waxa weeyaan lilcibra inaan isweydiinno maxaa halaagga intan leeg keenay maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay waayo fi taariikhi اlislaam waa markii koowaad ee caasimadii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka telinaysay min mashriqi ilaa maqhribi ay hoos imanaysay waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado waxaynu geli doonaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay ka warrankiisuna wuu adag yahay laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo waxaynu joognay dowladdii tataarka oo uu qabsaday ninuu awoowiyey jinkis khan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khaan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay saddex nim oo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum lo odhan jiray midna uu eshiyada fog u dhiibtay siiba jina iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dawladdii dunida ugu xooga badnayd ama ugu weyneyd ee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan taarikh yahanada muslimiintuna hoolaco bay qoraan halaago ama hoolaco kaa tidhaahdaba waa saddexda nine walaalaha ninkii ugu yaraa waa nin runtii ka telinayay markaa dawla alkhawarzimiya dhulkii ay ka telin jirtay siiba persia ama dhulkii iran la yidhaahdo iyo waxaa ku ag wareegsan weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun waataynu idhi khaankana raggaa la yidhaha khaatuunkana dumarkaa la yidhaha waa amiirad eh, takas khaatuun la yidhaahdo oo iyana masiixiyada markaa boqorku hooyadiibaa masiixiyada ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda ninka kani siduu khilaafada islaamigaa u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaay oo dhan isku dayey inuu muddo sameeyo weerarun aan iska qaadin laakiin tijaabiyey inuu tamhiid hordhac tiro badan le u arrintaa u sameeyo hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo shan sannadood uu ka shaqaynayay lix boqol iyo sagaal iyo afartankii ayaa lasoo diray ilaa lix boqol iyo afar iyo kontonkii hijiriyada shantaas sannadood wuxuu waday diyaargarow isagoo beershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaargadow waday waxay dhahdaa nimanka taariikhda qoraa diyaargarow buu sameeyaa afar meelood ku saabsan kow wuxuu diyaargarow ka sameeyey bay dhaahdeen infrastructureka ama albinya taxtiya oo ah logisticska waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahan o dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey wadooyin isku xidha min ciraaq ilaa jayne wadooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay wadooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo tajikistan iyo afghanistan iyo faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay wadooyinkaa uu sameeyey webiyaa dhulkaa mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridjiyo bridge ama jisir dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yaho dhammi ay ka tallaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyey wuxuu kaloo u dhigay ciidamo ilaaliya waddadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logisticskiisa oo dhammi muwaasalaadkiisa yacnii ciidanka taakulaymihiisa oo dhammi dhulka ay marayaan ciddii ilaalin lahayd buu sameeyey wuxuu samaystay bay yidhaahdaan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyadan waaweyna la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab jiniisku ay samayn jireen iyo dhulkaasiyo lagu garaaco oo markaasi lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo jayno ka keenay ilaa iyo baqdaad duleedadeeda uu keenayey wuxuu sameeyey dhulka waddooyinkee uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeeda wuxuu ka ilaaliyey xoolo dadhaqdaan iyo xoolaa duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku talagalay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado markaas seeru u sameeyey fardahan militarigu wato dee raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkooda ugu cuslaanin waddooyinka isku xidha min jayna ilaa baqdaad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeru ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo uxuba inay galaan ee la ilaaliyo dhul lama degaanu ka samaystay oo ugu talagalay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaynu odhan karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulkuu degaya wuu kaajiyey kaasi waa qaybta koowaad ee diyaargarowga qaybta labaad ee diyaargarowga ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaargarow aan lagu aqoonin dawladdii tataarkee hore dawladda tataarkee hore waxaa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatulcaalam hal qura inuu dunida nin quri ka taliyo wixii kaloo dhammina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyaddana may aqoonin waayo niman reer baadiyaabaahe eh, reer miyigu inta badan afkan nifaaq ee la isku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqa waadixa ama la isdilo ama la kala nabad galo laakiin ninkani wuxuu bartay luqat diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dawladdii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyey gaashaanbuurta uu sameeyey waxaa la waday xaaqaankiisii weynaa ee manko khan waayo mankokhan bay yidhahdaan markii koowaad lix boqol iyo koob iyo kontonkiibu wuxuu aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tegi karaan qoraqoram oo wada xaajood lala sameeyo diblomaasiyiintan waxaa soo diray louisi taasic oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii faransiiska oo ah louis sagaalaad la odhan jiray lix boqol iyo siddeed iyo afartankii markuu jabay mar labaad muxaawalo wado saddex sano kadib ayuu u dirtay eh, safaarad uu la hadlayo weli nimanka tataarka ah, muslimka inay wada weerari karaan safaaradda waxaa hogaaminayey raahib caan ah oo taarikhyahanada wax qora ka mid ah weliba nimanka tataarka wax ka qoray ka mid ah oo la yidhaaha william robrick william robrick oo dominikiya ah, ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama weli caqliyaddii ahayd alqutb alwaxiid nin quri you will be either with us or with the others caqliyadda abay ah haysteen caqliyaddii maadaama uu rumaysnaa manko khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiiradan u yimi waayo isagu wuxuu u yaqaano quri sidiiqu waa cidda taabica u ah saaxiib waxay yihiin ciddii dawladdiisa soo gashee raacda haddaad dawladda soo geli weydo cadowgaad ka midtay saasoo quri u yaqaano laakiin boqorradii reer galbeedna ee soo hadhay tabicinimadaa may aqbalin inay raacaanta waa diideen laakiin waxaa jira boqorro yaryaroo kristan oo tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaayee yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haytham haythamkii koowaad lo odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayey cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey qaraqrum mongolia caasimaddii tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu usoo dhoweeyey monko khan waxaa loo sameeyey soo dhoweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dawladdan u hoggaansamo u raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dawladda taageersanee raacsisan inuu ka mid yahay haytamka koowaad wuxuu mankoo khaan u oggolaaday kow boqorka iyo wuxuu hanti gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo usoo oggolaaday kanaa'ista iyo adiiraadku yacnii meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxation inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo usoo soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ee ay ka qaadeen salaajiqadu salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa qudhee buu u oggolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahy arrimaha gobollada markaan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uuni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo ogolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armaniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamul islaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan e, baab ilmucaamalaat dowladda tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu ogolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inu ninkani wadahadal la sameeyo oo lasoo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto tataarku xoog weyn may ahayn laakiin waa caamil nafsi ah gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo soddon dowladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militarily laakiin waxay ka mid tahay eh, bihayliyihi wahaylyaamihi inaad eh, dunidao dhan baa ku soo weerartay markaa lagu yidha hadday markaa lagu yidhaha hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilfi iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dowladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku tala inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badan oo muslimiinina dawladda weyn iyana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaa soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ah ama xilfi wadaag ama xilfi istraatiiji aan wada leenahay waxba ku kordhin maayo iminka imise dawladooda yaryar baa maraykanka lale xilfi istraatiiji iyo xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc mina tabiciya ah inay aqbalaan diblomaasiyaddaasaa bilaabantay qoladaa yarna masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel manko khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xaduu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makika batriqii la odhan jiray waa baqdaad kristanka jooga batriiqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manco khan uu waday manco khan uu sii ballaadhiyey gorgiya boqortooyadeeda iyona xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiinoo aada u tiro badani inay usoo kala dheereeyaan ilaa xadaynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaأtiya biاlfatxi aw amri min cindii fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin ilaahay wuxuu yihi kuwa qalbiga ka buka waxaad arkaysaa iyagoo u kala dheeraynaya gaalada iyo la xidhiidhkooda oo leh mushkilad ummadda qabsan lahayd baanu ku badbaadinayna iyagoo shaqeynaya laakiin dantu ay tahay qulubtoodaa marad uu ku jiraa bay ugu kala cararayaan waxaa bilaabmay boqorro yararo badanoo muslimiinina inay ku xidhmaan dowladdii mongolianska maxaa ka mid ah badruddiin lu'lu waa boqorkii muusal meeshaan la yidhahda ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayey hoolaakuu u tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa laba boqor oo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badinina dowladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiitaa markii la caleema saarayey dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsanaan araabic dawla salaajiqadii arsanaan araabic wakhtigii dawladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin bay ula baxay cisudiin kakos baa la idhaahaa labadaa boqor ee salaajiqada yihina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dowladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashik boqorkii ka telinayey isna xagga dambe uu ka soo wareegay dowladdii e, manko khan ee tataarka ayuusan xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahdo alcasiiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaco hurin ka mida la yidhi hoggaami waa boqor muslima inankii ayaa wuxuu hoggaaminayaa ciidamada hoolaco hurin ka mida ayaa la yidhi hoggaami waxaa kaloo yimi suuriya xums alashraf ilayubi oo isna xumis jooga si uu dowladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya aan tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin ilayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin ilayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa usoo soo cararaysa waxaa ka mid a ah dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hogaamiyaashaba ka ahaa brovinsiskii muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida ah, maalan eh, turkistan iyo maa waraa'i nahar oo dhan nin mascuud iyo alvash la yidhaahdaa haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan waa qoladii in la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayey ee meelaha uu dhiidhiibtay waa maamulo meeshaasi maamula oo uu dhiibteen eh, eh, tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiinah oo jaanibka tataarka ka bilaab ka dagaalgelaya waxaa ka mid a ah, dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamigaabaa xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa muayidiin alcalqami muayididiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay laba iyo afartankiiba wuxuu saaray madaxnimo raso kii ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutatarif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicadii iyo muslimku islaynayeen dowla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen oo intaasoo hawro oo calawiyiina bay shantii boqolee sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo caliy bnu abi aalib iyo cabbaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dawlad ahaan iskumay fiicnayn marka shiicadu aad bay uga cabanaysay dawladdan cabaasiyiintaa si kastaba ha noqotee ra-iisul wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay hoolako intaa waxaa sii raaca oo hoolako waxaa la weydiinayaa inuu fudaydiyo ciidanka tataarku siday usoo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayimaysid baa la yidhi majlis alxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasada waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dawla alcabaasiya markii khawaarsimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taagtaageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaau min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna cidinku difaaci mayse waxay noqotay adna qaar lugta ku qabto in lagugu intixaamo isbe dawla alkhawaarsimiya iyo muslimiintii milyan milyanka loo dilaya ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama e, samarqand ama bukhaara markii la tirtirayey umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badan u ku soo baxaan boqorradii karamaan ka talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaatuddiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaludiinkii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaali markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaasudiin waxaa loo diray maxay qaraan qarun baa loo diray iyadoo lagu bishaaraynayay ina jala inan kale oo boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaa hayso way soo socotay qudbadiin mid la yidhaahdo meesha joogay iyo nin kaleo ku loolamayo abibakar loodhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfo wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meeshay mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaafa alcabaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayadu dadka ciidamada uu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liine dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yiin laakiin waxaa laynaga dhaadhaceeyey teknolojiyadu xadkay gaadhay madhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantahy haddii sida kale loo rogo u akriyay karaan waxa meesha kaga qoran dacaayaadku markaa dadka way way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aad u cajiibah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaas ay u faafi karaan kow dadka badh malaaweylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay jinkiskan dee soddon sana hadda ka soo wareegay jinkiskan lix boqol iyo toddobiyo tobankii bay ahayd markii uu weylaadka ugu waaweyn dhigayey iminkana waa dhowr iyo kontonkii soddoneeye sana ka soo wareegay dadkan cusubi mala aada u garan maayaan jinkiskan sheeko sheekuu ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yaryar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqogeliya oo rucbiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen eh, waqooyiga ciraaq oo dhan meelo ka mida duulimaadya ku qaadeen saruuj sanjaar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen kaafilaad ay lahaayeen dawla alcabaasiya iyo dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhahaan hal kaafilo qura ayay lix boqol oo kun oo diinaar ka dhaceen waa tajmiidul amwaalkan oo kale adigu wixii xoola lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaan yahano wakhtigaa dee iclaamka ugu badanay gabayga iyo wixii la midu ahaa waxaasiyoo tirinaya ammaanta nimankan tataarkaa iyo weeraryahannimadooda dacaayaadka la faafin jiray maalan kutubu taariikh ay qorto waxaa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yacni waa c i a bay leeyihin iyo f b i khatara oo adigu meeshaad istaagtaba way kaa warhayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaadhi karo dacaayaadka la faafin jiray waxaa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuunbay galaan iyadoo aan laba ogeyn sida ay waxooda u sirayn karaan tataarka dacayeedka la faafinaya waxaa ka mid a ah dumarkoodu sida ragga u dagaalamaan nin iyo naagkii ku hela waa isku mid askarta waa kaa takhallusaysaa dacayeedka la faafiye waxaa ka mid ah tataarku wax nooloo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yidhi caalamalislaamiga oo dhamme waa kurbanaya nimanaan waxbaba reebayn wuxuu arkaba qof liqaya ee noola ah waa khatar waa wax laga biqi karo waxaa la gaadhsiiyey inay yidhaahdaan tataarku maadaama uu wax kasta cunayo ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconayaa bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yidhi iyagu waa nimankaasi socda dacaayaddu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaquu qorayey waraaqahay u qorayeen boqorrada way gelgeshay masalan bal hal warqadaydiin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mida boqorradii muslimiinta ah wuxuu leeyahay naxnu junuud ullah bina yantaqim miman cataa watajabara wataqa watakabar wa biamri اllahi ma اtamar naxnu qad ahlakna اlbilaad waabadna اlcibaad waqatalna الnisaءa wاlأwlaad faya ayuha albaaquun antum biman madaa laaxiquun yaa ayuha alghaafiluun antum ilayhim tusaaquun maqsaduna alintiqaam wa mulkuna laa yuraam wanasiiluna laa yudaam wacadluna fii mulkina qad ishtahar wa min suyuufinaa ayna almafar damarna albilaad waaytamna alawlaad waahlakna alcibaad waadaqnaahum alcadaab wajacalnaa cadiimahum sagiira waamiirahum asiira taxsabuuna annakum mina naajuun aw mutakallisuun وعن قليل تعلمuuنa على mا تqdimuun وqad أعdر maن أndr aa waraaqdu soo qoray sajacii carbeed ee wakhtigaa socday ayaa niman udabii heleenoo u qoreen wuxuu leeyahay annagu askartii ilaahay baanu nay wixii kibre ee qooqa ee isweyneeya ee ilaahay amarkiisa qaadan waaya ayaa annaga ilaahay nagu cidhib gooyaa buu ku leeyahay askar ilaahay baanu na wixii waa gumaadnaa annagu buu leeyahy dhulka waanu halaagnay oo addoommihii waa tirtirnay oo dumar iyo carruurtiiba waa laynay war hooy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan war moogga ahi xaggaasaa laydin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadaeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdaeedu waa mid faaftay seefaha yaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoommaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxaa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta iyo meelaha waraaqda loo diraya qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayey oo gaashaanbuur dhama isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimnaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan milatarily siduu u diyaar garoobay laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii raiisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay hoolaako inuu boqorkan muslimka oo aynu nidhi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay sidiisa kale waa iska wadaad miskiin ah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkayso dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka o dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanee in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leey wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin se u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii kan awowgii markuu meesha joogay boqol kun oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey toban kun sagaashan kun baa la sii daayey weliba waxay leeyihiin tobankan kun waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay ka dadka ka wax ka weydiistaan yacnii askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kahiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisal wasaarihii waddanka laakiin doctor raakib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kahiir lama qaba eh waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta khilaafadu uu sidaa u eg yahay ciidankii tataarkuna uu xilfiwadaaggaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana khilaaf alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami waa dowlad shan boqoloo sannadood soo jirtay waa dowlad dunidu ay ku xisaabtanto waa magaalada dunida ugu dad badan leh saddex milyanoo qof baa baqdaad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu magtawda badan leh ugu aqoon yahan badan ugu farsamo yaqaan badan ugu technology sarraysa mahmaa uu sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi alcaalam alislaami idanku xisaabtan milatariyo aada u tiro badan bay leedahay sidaa awgeed ayuu wuxuu dalbaday hoolaak ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn u xalaaliya wuxuu u baahan yahay waxaa amar la soo siiyey kow ciidamadii beershiya iyo adarabijaan iyo intaasi isagu degan yahay joogay oo dhan inay qiyaadatu hoolaag ogolaan oo dagaalka xaggaa ka galaan waxaa kaloo la faray bato ibnu jajo ninkii aynu lahayn ee wawowga u ahaa jinkis khan oo dawlad gaara ah iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan foolga la yidhahda iyo agaarkeeda ayay dawlad nawcun maa dawladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu baato xukuma bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysa bato wuxuu soo diray isagana ciidan saddex inan oo walaalkii dhalay ay hoggaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxaa kaloo la yidhi meesha waa khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii yurub loogu talagalay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxaa la yidhi ciidanka oo dhan dib u celi dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad khilaafa alislaamiya baqdaad dib u gal baa la yidhi isagana bijo in kun kilomitir ah buu baqdaad u jira amarna waxaa lagu siiyey inuu dib u noqdo kunkaa kilomitirna muslim baa degan shan boqol oo kilomitir meelahaasi oo dhulka turkiga ah شhan boqoloo kilomitr oo ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dawladihii yaryaraa ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynaa meeshay ka telinayeen shaamiyiintu qaybtay ka telinayeen ee ayuubiyiinta ahaa muuse shan aynu lahayn badrudiin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryar oo islaamiya laakiin waxaa la faray intaasoo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yidhaahdo Eh, baqdad inuu ka dagaal galo waxaa kaloo ciidan laga soo ururiyey boqorkii armeniya hetham isna wuxuu keenay ciidan ka socda waddankiisii boqortooyadii yarayd ee georgiya kuruj ee iyana xilf wadaagga la gashay iyana qorin kaley soo dirto ciidan oo dagaalka ka qayb gasha maadaama meeshu ay khilaafadii to ay khatar tahay dawladdii weynaydee jayno ka telinaysay dib baa loogu noqday waxaa la yidhi ciidan si gaara ah u tababaran baa loo baahan yahay kun nin oo gantaallada dabka sida tuuri yaqaana baalidan wax lagu gubo oo jayno ah ayaa iyana jayno laga soo diray oo iyana qalacaadka nimanka dabka xagga sare kaga guba ah ayaa jaynana laga soo diray intaasoo ciidana ayaa laysugu keenay dabeetana saddex qaadadii macruufka ahayda ayaa la yidhi baa hoggaaminaysaan dhammaantiin waxaa hoos tegaysaan baa la yidhi holeco saddex nin oo qaadadii macruufka ahaana wuu wataa waa holeco oo ciidanka qayb wata bismi illaahi الraxmaan الraxiim alxamdu lilah wالsalaaةu wasalaamu calىa rasuuli اllah allahuma wafiqna lima tuxibه watardaa wabacd waxaan maanta ka warrami doonnaa haddii alla yidhaahdo beij ama safxa ama qayb ka mid ah taariikhda muslimiinta beijajka uguba madow marka taariikhda muslimka o dhan laga warramo beijajka ugu adag ee runtii qof muslimi inuu ka warramo ay dhibayso beij ka midaan ka warrami doonaa bejkaa warka aan ka sheegayo maaha litasliya iyo inaan ku madadaalanno dad muslimiin oo la laayey ama la baabi'iyey ama magaalooyin muslimiin oo la dumiyey taariikhdood laakiin danta aan ka leenay waxa weeyaan lilcibra inaan isweydiinno maxaa halaagga intan leeg keenay maxaa dhibta intan leeg muslimiinta ku sababay waayo fii taariikhi اlislaam waa markii koowaad ee caasimadii muslimiinta ee khilaafa alislaamiya ka telinaysay min mashriqi ilaa maqhribi ay hoos imanaysay waa markii koowaad ee taariikhda la qabsado waxaynu geli doonaa markaa daris sheegistiisu ay naxdin badantay ka warrankiisuna uu adag yahay laakiin aan isku dayayo bal inaan soo guud maro intii aan guud mari karo waxaynu joognay dowladdii tataarka oo uu qabsaday nin uu awoowiyay jinkis khan oo inankiisii ugu yaraa uu dhalay ee tuuli oo la yidhaahdo manko khan waxaynu soo sheegnay dowladdaa uu qabsaday ninka la yidhaahdo manko khan oo nin hooyadii masiixiya ay tahay saddex nin oo ay walaalayiin inuu kaalmaystay oo mid uu caasimadoodii ku reebay karakrum ama qaraqrum la odhan jiray midna uu eeshiyada fog u dhiibtay siiba jina iyo wixii ka agdhodhow iyo kuuriya qabilay nin la yidhaahdo walaalkiisii ugu yaraana waxaa loo xil saaray oo nin dagaalyahana ahaa caasimadda muslimiinta ama dowladdii dunida ugu xooga badnayd ama ugu weyneydee waagaa jirtay siduu dhulka u dhigi lahaa ninkaasi waxaa la yidhaahdaa luqada af ingiriisiga halaagu ayay ku sheegaan taarikhyahanada muslimiintuna hoolaco bay qoraan halaago ama hoolaco kaad tidhaahdaba waa saddexda nine walaala ninkii ugu yaraa waa nin runtii ka telinayay markaa dawla alkhawarzimiya dhulkii ay ka telin jirtay siiba persia ama dhulkii eraan la yidhaahdo iyo waxaa ku ag wareegsan weliba xaaskiisuna waa amiirad ama khaatuun waataynu nidhi khaankana raggaa la ydhaha khaatuunkana dumarkaa la ydhaha waa amiirad eh, takas khaatuun la yidhaahdo oo iyana masiixiyada markaa boqorku hooyadiiba masiixiyada ninka kanna xaaskiisa ayaa masiixiya waxaad dareemaysaa markaa masiixiyadda inay xoog badan ku yeelatay dowladdii tataarka iyo dhankeeda ninka kani siduu khilaafada islaamigaa u dumiyo isagoo ah nin qalbi adag oo aan naxariis aqoon haddana wuxuu ahaa nin deggan oo tallaabadiisa aada uga fiirsada oo wuxuu u baahnaay oo dhan isku dayay inuu muddo sameeyo weerarun aan iska qaadin laakiin tijaabiye inuu tamhiid hordhac tiro badan le u arrintaa u sameeyo hordhacaasi wuxuu ku qaatay muddo shan sannadood uu ka shaqaynayay lix boqol iyo sagaal iyo afartankii ayaa lasoo diray ilaa lix boqol iyo afar iyo kontonkii hijiriyada shantaas sannadood wuxuu waday diyaar garow isagoo beershiya jooga oo ciraaq aanay waxba u jirin ayuu haddana diyaargadow waday waxay dhahdaan nimanka taariikhda qoraa diyaargarow buu sameeyey afar meelood ku saabsan kow wuxuu diyaargarow ka sameeyey bay idhaahdeen infrastructureka ama albinya taxtiya oo ah logisticska waxaana yidhaahdaan sidii uu u heli lahaa ciidamada shidaalka wixii uu u baahanyay dhan waddadii ay u soo mari lahaayeen dabeetana wuxuu sameeyey waddooyin isku xidhan min ciraaq ilaa jayne waddooyin waaweyn oo isku xidha ayuu samaystay waddooyinkaasi uu samaystay oo dhul buuralaya mara oo tajikistan iyo afghanistan iyo faris iyo dhulkaasi oo dhan mara ayuu samaystay waddooyinkaa uu sameeyey webiyaa dhulkaa mara webiyadaasi wuxuu u samaystay bridjiyo bridge ama jisir dhul ciidamada iyo qalabka iyo wuxuu u baahan yahoo dhamme ay ka tallaabi karaan oo waaweyn buu ku sameeyey wuxuu kaloo u dhigay ciidamo ilaaliya waddadaasi iyo meelahaasi ay marayaan logisticskiisa oo dhami muwaasalaadkiisa yacnii ciidanka taakulaymihiisa oo dhami dhulka ay marayaan ciddii ilaalin lahayd buu sameeyey wuxuu samaystay bay yidhaahdaan qalab wax lagu xambaaro oo xayawaan ay jiidaan oo waaweyn oo uu ku soo raray xusuunta ama qalcadaha dhufaysyadan waaweyne la galo ee dhagaxa ka samaysan ee adag qalab jiniisku ay samayn jireen iyo dhulkaasiyo lagu garaaco oo markaasi lagu dumiyo ayuu soo xambaaray oo soo qaaday oo jayno ka keenay ilaa iyo baqdaad duleedadeeda uu keenayey wuxuu sameeyey dhulka waddooyinkee uu samaystay inta u dhow ee agagaarkeeda wuxuu ka ilaaliyey xoolo dadhaqdaan iyo xoola duurjooga midnaba inuu daaqo wuxuu ku talagalay fardahoodu inaanay u baahanin in calaf loo qaado markaa seeru u sameeyey fardahan militarigu wato dee raashin bay u baahan yihiin si aan raashinkoodu ugu cuslaanin waddooyinka isku xidha min jayna ilaa baqdaad ee ciidamadiisu ay marayaan agagaarkeeda seeru ka dhigay seeruhu waa dhulkan laga ilaaliyo xoolaha iyo uxuba inay galaan ee la ilaaliyo dhul lama degaanu ka samaystay oo ugu talagalay inaanay calaf waxay cunaan u baahan fardaha ciidamadiisu wataan waxaynu odhan karnaa wixii uu u baahnaa ee isku xidhka caasimadiisa iyo meeshuu ka yimi iyo dhulkuu degaya wuu kaajiyey kaasi waa qaybta koowaad ee diyaar qaybta labaad ee diyaargarowga ee ninkani uu bilaabay waxa weeyaan diyaargarow aan lagu aqoonin dawladdii tataarkii hore dawladda tataarkii hore waxaa lagu yaqaanay inay dawladnimadooda u ictiraafsay inay tahay sayidatulcaalam hal qura inuu dunida nin quri ka taliyo wixii kaloo dhammina hoggaansi inay la yimaadaan luqada diblomaasiyaddana may aqoonin waayo niman reer baadiyaabaahe reer miyigu inta badan afkan nifaaq ee laysku soo dhadhaweeyo shaqadooda kuma jirto waa luqo waadixao ama la isdilo ama la kala nabad galo laakiin ninkani wuxuu bartay luqati diblomaasiya iyo taxaalufaad siyaasiya gaashaanbuur inuu sameeyo isagoo dawladdii u xoog badnayda ayuu gaashaanbuur sameeyey gaashaanbuurta uu sameeyey waxaa la waday xaaqaankiisii weynaa ee manko khan waayo mankokhan bay yidhahdaan markii koowaad lix boqol iyo koob iyo kontonkiibuu wuxuu aqbalay safaara diblomaasiyiin ka socda reer galbeedku inay tegi karaan qoraqoram oo wadaxaajood lala sameeyo diblomaasiyiintan waxaa soo diray louisi taasic oo dagaalkii koowaad ku jabay intaan la qabanin boqorkii faransiiska oo ah louis kii sagaalaad la odhan jiray lix boqol iyo siddeed iyo afartankii markuu jabay mar labaad muxaawalo wado saddex sano kadib ayuu u dirtay eh, safaarad uu la hadlayo weli nimanka tataarka ah muslimka inay wada weerari karaan safaaradda tan waxaa hogaaminayey raahib caan ah oo taarikhyahanada wax qora ka mid ah weliba nimanka tataarka wax ka qoray ka mid ah oo la yidhaaha william robrick william robrick oo dominikiya ayaa loo diray inuu noqdo safaarad iyaga iyo nimankan dhexdhexaadisa laakiin maadaama weli caqliyaddii ahayd alqutb alwaxiid nin quri you will be either with us or with the others caqliyadda abay haysteen caqliyaddii maadaama uu rumaysnaa manko khan muu aqbalin qaabkii ay ula hadleen safiirradan u yimi waayo isagu wuxuu u yaqaano quri sidiiqu waa cidda taabica u ah saaxiib waxay yihiin ciddii dawladdiisa soo gashay raacda haddaad dawladda soo geli weydo cadowgaad ka midtay saasoo kula u yaqaano laakiin boqorradii reer galbeedna ee soo hadhay tabicinimadaa may aqbalin inay raacaanta waa diideen laakiin waxaa jira boqorro yaryaroo kristano tiro badan leh maadaama kuwii waaweynaayee yurubta galbeed ay diideen boqorro yaryar ayaa jiray maalan boqorkii haytham haythamkii koowaad la odhan jiray haythamka koowaad waa boqorkii armeniya ka talinayey cagihiisaabuu ku safray ilaa iyo uu tegey qaraqorom mongolia caasimaddii tataarka ilaa uu tegey isagoo markaasi raba inuu heshiis la galo maadaama boqorkan isagoo lugaynayaba uu yimi si weyn buu usoo dhoweeyey manko khan waxaa loo sameeyey soo dhoweyn weyn isna wuxuu aqbalay bunuudi tabaciya inuu dawladdan u hoggaansamo u raacayo ayuu aqbalay oo uu ka mid yahay racaaya ama dadka dowladda taageersanee raacsisan inuu ka mid yahay haytamka koowaad wuxuu mankoo khaan u ogolaaday kow boqorka iyo wuxuu hantileeya gaarka ah inuu nabadgelinayo wuxuu kaloo usoo oggolaaday iyo adiiraadku yacnii meelaha ay ku caabudaan diintooda masiixiyiintu inaan wax daraa'iba taxationa inaan laga qaadin ee tagaska free ay ka noqdaan wuxuu kaloo u soo oggolaaday wixii dhul ahaa ama magaalooyin ahaa ay ka qaadeen salaajiqadu salaajiqadu waa muslimiintii turkiga ahayd ay isdili jireen wixii dhul ay ka qabsadeenna in loo celiyo oo iyaga dib loogu soo wado waxa quree buu u ogolaadee boosina waxa weeyaan la taliyaashaydana ka mid baad noqonaysaa buu leeyahay arrimaha gobollada marka aan wax rabo inaan ka qabto dadka aan kala tashan doonana ka mid baa tahay buu yidhi fii shu'uni garbi aasiya fii muqaabili maada intaa marka loo ogolaaday maxaa isagana laga rabaa waxaa laga rabaa armeniyiintu in badan bay muslimiinta isdilayeen khibrad fiican bay u leeyihiin dhulka kan deegaankan muslimka dhaqamadooda waxaan oo dhan inay ka bixiyaan sida duwalkan waaweyn maraykanku markuu duulayay ingiriisku aan naf badan lahayn buu hoosta ku watay si laakiin khibrad buu leeyahay caalamulislaami waa expert buu ku yahay khibraadkiisa looga faa'iidaysto waxa uu sameeyey dhulkiisa ciidamadiisu inay free u noqdaan e, baabi lmucaamalaat dowladda tataarka iyo masiixiyiinta dhex maraya inuu ogolaado ay soo socdaan intaa kadib waxaa bilaabmay masiixiyiintii shaam deganaa iyo meelahaana inuu ninkani wadahadal la sameeyo oo lasoo dhoweyn karo armeniya inay la taxalufto tataarku xoog weyn may ahayn laakiin waa caamil nafsiya ah, gaashaanbuur maraykanku markuu duulayo soddon dowladood oo yaryar buu ka haystaa baahi uma qabo militaryly laakiin waxay ka mid tahay Eh, bihayliyihi wa haylyaamihi inaad eh, dunidao dhan baa kusoo weerartay markaa lagu yidha hadday markaa lagu yidhaha hal dawlad baa ku weerartay macno kale fog bay samaynaysaa idan xilfi iyo gaashaanbuur buu bilaabay inuu sameeyo maxaa ka mid ah dowladda armeniya ciidamadeeda meelo yaroo khatar ah oo ku tala galay inaan isaga dad badani kaga dhimanna waa lagu buuxinayaa askar inuu keeno wuxuu bilaabay markaasi boqorro yaryaroo tiro badanoo muslimiin ina dawladda weyn iyana inay xidhiidh la wada sameeyaan ilaa cabsaa soo korodhay oo iyana la yidhaahdo waa dawlad sidiiqa ama xilfi wadaag ama xilfi istraatiijiyan wada leenahay waxba ku kordhin maayo iminka imise dawladooda yaryar baa maraykanka lale xilfi istraatiijiya xilfi kada waxba kuma kordhinayaan laakiin waa nooc min atabaciya inay aqbalaan diblomaasiyadaasaa bilaabantay qoladaa yarana masaakiintaana fakhaamatu ra'iiskiisaasi inuu qaato iyo boqor hebel manko khan wuxuu kaloo bilaabay masiixiyiintii caalamulislaami ku dhex noolaa inuu xidhiidh la samayn karo ilaa xadduu xidhiidh la sameeyey bay taarikhyahanadu yidhaahdaan makayka batriqii la odhan jiray waa baqdaad kristanka jooga batriqay lahaayeen makika baa la odhan jiray makika wuxuu ku xidhmay oo uu xidhiidh la sameeyey baa la yidhahaa boqortooyadii manco khan uu waday manco khan uu sii ballaadhiyey gorgiya boqortooyadeeda iyana xidhiidh buu la sameeyey waxaa sii ballaadhay xidhiidhkaasi dabeetana waxaa bilaabmayba kuwa yaryaroo muslimiinoo aad u tiro badani inay usoo kala dheereeyaan ilaa xadaynu odhan karno waxay gaadhay halkuu ilaahay qur-aanka ku lahaa fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaأtiya biاlfatxi aw amri min cindii fayusbixuu calaa maa asaruu fii anfusihim naadimiin ilaahay wuxuu yihi kuwa qalbiga ka buka waxaad arkaysaa iyagoo u kala dheeraynaya gaalada iyo la xidhiidhkooda oo leh mashkilad ummadda qabsan lahayd baanu ku badbaadinaynaa iyagoo hushaqeyraya laakiin dantu ay tahay qulubtoodaa marad uu ku jiraa bay ugu kala cararayaan waxaa bilaabmay boqorro yararo badanoo muslimiinina inay ku xidhmaan dawladdii mongolianska maxaa ka mid a ah? badruddiin lu'lu waa boqorkii muusul meeshaan la yidhahdo ciraaq ka tirsan ninkii ka talinayey hoolaakuu tegey xidhiidh buu la sameeyey waxaa ka mid ah oo iyana yimi salaajiqada ama atraagta dadkii ahaa laba boqor oo isdilayay baa jiray mid waliba wuxuu is yidhi ka kale yuu kaa badinine dawladda weyn adigu xilfi wadaag la samee dabeetana labadiiba mid isagu waxaabuu ka qayb galay oo kiitaa markii la caleemo saarayey dhowrkii kuna tegey buu ku jiray kii kalena waa ka daba tegey labaduba xidhiidh bay la sameeyeen midi waa ruknadiin waa qalaj arsanaani araabic dawla salaajiqadii arsanaani araabic wakhtigii dawladdii uu ka talin jiray weeyaan waa ruknadiin ninkii la baxay ka kalena kakaws ayaa la yidhaahdaa cizudiin bay ula baxay cisudiin kakos baa la yidhaahaa labadaa boqor ee salaajiqada yihina iyana way tageen xilfi wadaag bay la soo sameeyeen labada nin waxay ka taliyaan markaa waqooyiga ciraaq iyo turkiga intaas bay ka taliyaan iyana xilfi wadaag bay la soo sameeyeen arrintu intaasoo qura kuma sinna dowladda weyn waa laga wada cabsanayaa annaasir yuusuf waa suuriya xalab iyo dimashik boqorkii ka talinayey isna xagga dambe uu ka soo wareegay dowladdii e, manko khan ee tataarka ayuusan xilfi wadaag la soo yeeshay bale si uu ugu caddeeyo inuu mar kasta uu heegan yahay oo arrimaha kan aqbalayo inankiisii la yidhaahdo alcasiiz ciidan baaba la soo siiyo ciidamadu wato hoolaco hurin ka midaa la yidhi hoggaami waa boqor muslima inankii ayaa wuxuu hoggaaminayaa ciidamada hoolaco hurin ka mida ayaa la yidhi hoggaami waxaa kaloo yimi suuriya xums alashraf ilayubi oo isna xumis jooga si uu dowladda tan xilfi wadaag ula samaysto nimankan meesha maraya aan tirinaya dambe waxay ku abtirsadaan salaaxaddiin ilayubi waa dhashii ama kuwa awowyada u ahaa salaaxaddiin ilayubi weeyaan qolada tan tataarka xaggiisa usoo soo cararaysa waxaa ka mid a ah dadka xilfi wadaagga waaweyn la samaynayey dee nimankii hogaamiyaashaba ka ahaa brovinsiskii muxaafadaadkii muslimiinta qaybo ka mida ah. maalan eh, turkistan iyo maa waraa inahar oo dhan nin mascuud yalvash la yidhaahdaa haystay ninkaasina ciidan buu soo ururiyey waa maamulo ka tirsan waa qoladii la socotay oo kale uun maraykanka markii uu ciraaq qabsanayey ee meelaha uu dhiidhiibtay waa maamulo meeshaasi maamula oo uu dhiibteen eh, tataarku isna ciidamo badan buu soo qoray oo muslimiinah oo jaanibka tataarka ka bilaab ka dagaalgelaya waxaa ka mid ah dadka uu xidhiidhka la soo sameeyeen basaasiintii iyo wixii ilaa xad baqdaad bay soo galeen ra-iisul wasaarihii khilaafada islaamigaabaa xidhiidh lala sameeyey waa kuma waa muayidiin alcalqami muayidiin alcalqami ashiici waa meelaha bay yidhaahdaan boqorka kan meesha qabsaday siyaasad darradiisa uu gafka weyn kaga dhacay laba-iyo afartankiiba wuxuu saaray madaxnimo rakii ra-iisul wasaarihiisii hore markuu dhintay ra-iisul wasaare shiiciyuu qaatay oo weliba mutatarif ah ayuu qaatay bay yidhaahdaan ninka kani oo shiiciga ah isla sanadka baqdaad la qabsan doono sanadkii ka horreeyey waa sanadkii ay dhacday fitnadii baan rajaynayaa baqdaad ka dhacday ee shiicada iyo muslimku islaynayeen dowla alcabaasiya sideedaba iyo calawiyiintuna col bay ahaayeen oo intaasoo hawro oo calawiyiina bay shantii boqolee sannadood ay xukumayeen ay laayeen saa daraaddeed sidoodaba iskumay fiicnayn iyagoo isku qabiil oo isku jiliba oo caliy bnu abi aalib iyo cabbaas ay ku kala abtirsanayaan reer binu cabdilmuطalib wuxuuba isku yihiin haddana dawlad ahaan iskumay fiicnayn marka shiicadu aad bay uga cabanaysay dawladdan cabbaasiyiintaa si kastaba ha noqotee ra-iisul wasaarihiina wuxuu xidhiidh hoose la yeeshay holeco intaa waxaa sii raaca oo holeeko waxaa la weydiinaya inuu fudaydiyo ciidanka tataarku siday u soo geli doonaan meesha waxaana loo ballan qaaday boqorka marka la rido majliska ka talin doono guddiga loo dhiibi doono baqdaad ee ka talin doonta in madax looga dhigayo adigu booskaagaba waayimaysid baa la yidhi majlis ilxukm majlis la yidhahday tataarku samaynayeen markii baqdaad ay rideen dabeetana majliskaasa adiga madax lagaaga dhigayaabaa ballankaasaa la siiyey khulaasadu waxa weeyaan ciidamadii tataarku intaanay dagaalka bilaabin waxay sameeyeen xilfi wadaag tiro badan oo ay ka soo samaysteen xukaamtii muslimiinta iyo kuwii kiristankaba ee agagaarka joogay oo markaasi akraad u badnaa iyo shiico dawla alcabaasiya markii khawarsimiyiinta la liqayay dee umay gargaarin bal ee tataarkay taagtaageeraysa iyaga marka la liqayo waa aljazaau min jinsi alcamal de maadaama adba kuwii hore aada lugta u qabatay adna ku difaaci mayse waxay noqotay aadna qaar lugta ku qabto in lagugu itixaamo isbe dawla alkhawaarzimiya iyo muslimiintii milyan milyaka loo dilaya aan ka warramayay ama nishabuur ama marwa ama uh, samarqand ama bukhaara markii la tirtirayey umay gargaarin taasi waxay sababtay dadku siduu u kala furfuraa in iyagana markooda dad tiro badani uu ku soo baxaan boqorradii karamaan talinayey oo barq ninkii la odhan jiray oo ah khiyaatuddiin ayaa meesha madax uga dhigtay jalaaluddiin kii walaalkii weeyaan waa boqorkii khawaarzim ee moxamed ayaa dhalay labada walaalii markay isdilayeen mid baa meesha usii dhiibtay kii meesha usii dhiibtaa u yimi kii intuu ikhtiyaal ku sameeyo madaxa ka gooyey ayuu u geeyey madaxii khiyaasuddiin waxaa loo diray maxay qaraan qarun baa loo diray iyadoo lagu bishaaraynayay ina jala inan kale oo boqorkii khawaarzim uu dhalay inuu ka soo takhallusay isna meeshaa la yidhaah way soo socotay qudbadiin mid la yidhaahdo meesha joogay iyo nin kaleo ku loolamayo abibakar loodhan jiray labadooduba ciidamo iyana usoo direen holaako ay leeyihiin waa kula xilfo wadaagta ay ku biirayaan marka aan soo duuduubo qodobka koowaad waxa weeyaan waddadii wuu hagaajistay iyo askartiisi iyo ciidamadu meesha mari lahaayeen qodobka labaadna waxa weeyaan gaashaanbuur ballaadhan bay samaysteen si khilaafa alcabaasiya loogu duulo qodobka saddexaad waxay bilaabeen xarbi dacaayiya dunida waxaa la ysku haystaa dagaalka dacaayaddu dadka ciidamada uu niyad jabiyaa dadka wuu dhibaa maraykanku dunida wuxuu u sheegay cirka waxaa ugu maqanaya sida xabadda liinee dhulka taalla inay arkayaan hadda dad waaweyn ay daydayayaanna weli way arki la'yihin laakiin waxaa laynaga dhaadhaceeyey teknolojiyadu xadkay gaadhay madhliina haddii dhulka waxay yidhaahdaan garankaad xidhantahy haddii sida kale loo rogo u akhriyi karaan waxa meesha kaga qoran dacaayaadku markaa dadka way way jebiyaan sidoo kale tataarku waxay faafsadeen dacaayo aada u cajiibah dacaayadaasi caamadii iyo dadka qalbiyadooda way gelgeshay si dacaayaadkaas ay u faafi karaan kow dadka badh malaa waylaadkii iyo balaayooyinkii u dhigay jinkis khan dee soddon sana hadda ka soo wareegay jinkis khan lix boqol iyo toddobiyo tobankii bay ahayd markii uu waylaadka ugu waaweyn dhigayey iminkana waa dhowr iyo kontonkii soddoneeye sana ka soo wareegay dadkan cusubi mala aada u garan maayaan jinkis khan sheeko sheekuu ku yahay si wax loo xasuusiyo ciidamo yaryar bay direen oo wax laaya oo wax gumaada oo dadka baqageliya oo rucbiga dib u abuura waxay kaloo sameeyeen waqooyiga ciraaq oo dhan meelo ka mida duulimaadyoay ku qaadeen saruuj sanjaar meelahaasi oo dhan waxay dhaceen kaafilaat ay lahaayeen dawla alcabaasiya iyo dadkii muslimiinta ahaa oo waxay dhahaan hal kaafilo qura ayay lix boqol oo kun oo diinaar ka dhaceen waa tajmiidul amwaalkan oo kale adigu wixii xoola lala wareegi karayay waa lala sii wareegay waxay samaysteen dad gabyaaya kuwa sheeka abuurayaala suugaan yahano wakhtiga hadda iclaamka ugu badanay gabayga iyo wixii la midu ahaa waxaasiyoo tirinaya ammaanta nimankan tataarka ah iyo weeraryahannimadooda dacayaadka la faafin jiree maalan kutubu taariikh ay qorto waxaa ka mid ah tataarka warkooda lama helo qofna warkiisa ma waayaan yacni waa si i a bay leeyihin iyo f b i khatara oo adigu meeshaad istaagtaba way kaa warhayaan laakiin iyaga akhbaartooda lama gaadhi karo dacayaadka la faafin jire waxaa ka mid ah tataarku hadday magaalo soo galaan wuxuunbay galaan iyadoo aan laba ogeyn sida ay waxooda u sirayn karaan tataarka dacayeedka la faafinaya waxaa ka mid a ah dumarkoodu sida raggay u dagaalamaan nin iyo naagkii ku hela waa isku mid askarta waa kaa takhallusaysaa dacayeedka la faafiya waxaa ka mid ah tataarku wax nooloo ay helaan way cunaan hilibka wax ka xaaraansanay ma jiraan xataa dadkay cunaan baa la yidhi caalam alislaamiyo o dhamme waa kurbanaya waxbaba reebayn wuxuu arkaba qof liqaya ee noolo ah waa khatar waa wax laga biqi karo waxaa la gaadhsiiyey inay yidhaahdaan tataarku maadaama uu wax kasta cunayo ninka tataarka ahi saadba uma baahna wuu iska soconayaa bahal iyo dad wuxuu helaba maadaama uu cunayo ma qaataan saadka baa la yidhi iyagu waa nimankaasi socda dacaayaddu waxay gaadhay xad oo aad u bajiyaan dadka waraaquu qorayey waraaqahay u qorayeen boqorrada way gelgeshay masalan bal ama hal warqadaydiin akhriyo oo ka timi boqortooyadii tataarka iyo hoolaakiya kooxdii oo ku socota boqor yaro ka mida boqorradii muslimiinta ah wuxuu leeyahy naxnu junuud ullah bina yantaqim miman cataa watajabara wataqa watakabar wa biamri اllahi ma اtamar naxnu qad ahlakna اlbilaad وأبدنا العباad وqتلna النساء والأwلاad فyا أيهa الباquun أنتم بmن مضى yaa ayuha alghaafiluun antum ilayhim tusaaquun maqsaduna alintiqaam wa mulkuna laa yuraam wanasiiluna laa yudaam wacadluna fii mulkina qad ishtahar wa min suyuufina ayna almafar damarna albilaad waaytamna alawlaad waahlakna alcibaad waadaqnaahum alcadaab wajacalnaa cadiimahum sagiira waamiirahum asiira taxsabuuna annakum mina naajuun aw mutakhallisuun وعن قليل تعلمون على ما تقدمون وقد أعذر من أنذر أوراغdu soo qoray sajacii carbeed ee wakhtigaa socday ayaa niman udabi heleeno u qoreen wuxuu leeyahay annagu askartii ilaahay baanu nay wixii kibre ee qooqa ee isweyneeya ee ilaahay amarkiisa qaadan waaya ayaa annaga ilaahay nagu cidhib gooyaa buu ku leeyahay askar ilaahay baanu no wixii noocaasa waa gumaadnaa annagu buu leeyahy dhulka waanu halaagnay oo addoommihii waa tirtirnay oo dumar iyo carruurtiiba waa laynay war hooy kuwa hadhayow kuwii dhintaa ka daba tegaysaa war kuwiinan war moogga ahi xaggaasaa laydin sii wadaa dantayadu waa argoosi boqortooyadeedu waa mid aan la soo celin cadaaladdaeedu waa mid faaftay seefaha yaga xaggee laga geli dhulka waa tirtirnay carruurta waa agoomaynay addoommaha waa halaagnay cadaabka dadka waa dhadhansiinay kuwooda waaweyn yar yar baanu ka dhignay boqorradoodana maxaabiis baanu ka dhignaa ma waxaa u malaynaysaan inaad naga baxsan doontaan goor dhow ayay idin garan doontaan waxaa aad la kulmi doontaan war ninkuu digay kuma dilin buu ugu gebagabeeyey waa waraaqdu u diray boqorradii muslimiinta iyo meelaha waraaqda loo diraya qaabkaasay u qoran tahay dee boqorraa walba iska baqayey oo gaashaanbuur dhima isugu tagtay oo waraaqaha loo diray ay kuwan yihiin waxay keentay in aada loo kurbado markaynu saddexdaa qaybood ka nimnaadno ee ah taakulayntiisi iyo zaadkiisii siduu u dhowrtay iyo waddooyinka u samaystay xilfi wadaag siduu u samaystay iyo gaashaanbuurta uu dhistay iyo iclaamka iyo hanjabaadda uu samaystay qaybta afraad waxa weeyaan milatarily siduu u diyaar garoobay milatarily diyaar laba dhan buu ka sameeyey dhan waxa weeyaan ciidanka muslimiinta in la daciifiyo dhanna waa ciidankiisa weerarka galaya siduu u xoojiyey ciidanka muslimiinta taarikhyahanadu waxay sheegayaan ninkii raiisul wasaaraha ka ahaa meesha ee mu'ayiduddiin alcalqami wuxuu heshiis kula galay hoolaako inuu boqorkan muslimka oo ah, aynu nihi waa nin siyaasadda haafilka ah waa inagii soo sheegnay sidiisa kale waa iska wadaad miskiin ah oo caqiidadiisu suubantay sida la sheegay laakiin war badan nin og maaha marka baabkan la eego kaas miskiinka oo aad arkaysa dee siyaasaddiisu halkay joogto waaxid shiici aan la madbaaba ahayn inuu kalsoonidii waddanka o dhan siiyey ayuu wuxuu ku qanciyey wakhtiga khatartaa lagu jiraa waxaa lagu qanciyey ninkan odayga ah ee madaxda ah ciidamada miisaaniyaddooda in la dhimo oo ciidamadan tirada badan leh kharash badan baynu u hayaanay in la yareeyo oo tasalluxan tirada badan leh inaynu iska dayno iyo hubkan iyo waxaanaynu samaysanayno oo dhan inaynu iska dayno waxaynu u baahanay buu leey wax soo saarkeennu si uu u bato ciidamada badh inaynu qaybta beeraha iyo sinaacada iyo wax soo saarkan kale ee waddanka inaynu ciidamada badh u wareejinno isla markaa dunidu ay u aragto inaynu nahay dad nabadgelyo oo aan dagaallo iyo rabshad iyagu doonaynin se u muuqato waxay idhahdaan boqorkii fikraddaa wuu la dhacayba in ciidamadan la yareeyo awowgii kan awowgii markuu meesha joogay boqol kun oo askari buu haystay oo tababaran kanina bay yidhaahdeen ciidamadii wuxuu isku soo ururiyey toban kun sagaashan kun baa la sii daayey weliba waxay leeyihiin tobankan kun waxay noqdeen ciidan iska daciifa oo hubkoodu gaboobay oo faqri uu ku dhacay oo qaarkood meelaha ay ka dadka ka wax ka weydiistaan yacnii askari moralku ka dhinto xataa wuxuu cuni lahaa aan saani u haysanin ibnu kahiir markuu masalada tan ka warramayo wuxuu leeyahay eedoo dhan waxaa iska leh ra-iisal wasaarihii waddanka laakiin doctor raakib asarjani isagoo tacliiqinayo wuxuu leeyahay ibnu kahiir lama qaba eh waddanka ninka u madaxda kan haba fikradda ha qaba buu yidhi laakiin kan laga dhaadhiciyey isba ma dhaamin buu leeyahy ee ummadda mas-uulka ka ahaa ee fikradda tan qaatay ma ahayn buu leeyahy fikrad saxa iyada oo ciidankii muslimiinta khilaafadu uu sidaa u eg yahay ciidankii tataarkuna uu xilfi wadaaggaa tirada badan la soo samaystay ayaa haddana khilaaf alcabaasiya waa qalbi alcaalam alislaami waa dowlad shan boqoloo sannadood soo jirtay waa dowlad dunidu ay ku xisaabtamto waa magaalada dunida ugu dad badan leh saddex milyan oo qof baa baqdaad degan waa magaalada dunida ugu cilmi badan leh ugu maktabada badan leh ugu aqoon yahan badan ugu farsamo yaqaan badan ugu technology sarraysa mahmaa u sidaa yeelay haddana ma aha meel lagu dhiiran karo waana qalbi alcaalam alislaami idan ku xisaabtan militariyo aada u tiro badan bay leedahay sidaa awgeed ayuu wuxuu dalbaday hoolaak oo ciidamadiisan beershiya degan oo quri inaanay dagaalka gelin ee in la siiyo taakulayn wax allaaliya wuxuu u baahan yahay waxaa amar la soo siiyey kow ciidamadii bersia iyo adarabijaan iyo intaasi isagu deganyay joogay oo dhan inay qiyaadatu hoolaako galaan oo dagaalka xaggaa ka galaan waxaa kaloo la faray bato ibnu jajo ninkii aynu lahayn ee wawowga u ahaa jinkis khan oo dowlad gaara iyagu samaystay alqabiila dahabiya golden hord meel qabiiladii la baxday waa foolgaha webigan voolga la yidhahdayo agaarkeeda ayay dawlad nawcun maa dawladda weyn hoos timaada laakiin xukunkeeda idaarigii uu mustaqil yahay ayuu bato xukuma bato baa waxaa la yidhi ciidan waa inaad adna dirtaa oo meeshaasi geysaa bato wuxuu soo diray isagana ciidan saddex inan oo walaalkii dhalay ay hogaaminayaan oo tiro badan ayuu yidhi idinkuna dagaalka ka qayb gala waxaa kaloo la yidhi meeshu khilaaf alislaamiya aynu duulimaadka kunay kuma filla ciidankii yurub loogu tala galay oo turkiga xaggiisa sare jooga oo dagaalyahan bijo la yidhahdo aynu hore uga sheekaynay uu hogaaminayo isna waxaa la yidhi ciidanka oo dhan dib u celi dhammaantaa ciidankii yurub oo dhan dib u qaad khilaaf alislaamiya baqdaad dib u galba la yidhi isagana bijo in kun kilomitir ah buu baqdaad u jira amarna waxa lagu siiyey inuu dib u noqdo kunkaa kilomitirna muslim baa degan shan boqol oo kilomitir meelahaasi oo dhulka turkiga ah shan boqol oo kilomitir oo ciraaq iyo dusheeda dhammaanteed waa dawladihii yaryaraa ee muslimiinta waa salaajiqadii aynu sheegaynay meeshay ka telinayeen shaamiyiintu qaybtay ka telinayeen ee ayuubiyiinta ahaa muuse shan aynu lahayn badrudiin baa haystay dhammaanteed waa duwal yaryaroo islaamiya laakiin waxaa la faray intaasoo dhan inuu ka tallaabo oo uu tago meesha la yidhaahdo baqdaad inuu ka dagaal galo waxaa kaloo ciidan laga soo ururiyey boqorkii armeniya hetam isna wuxuu keenay ciidan ka socda waddankiisii boqortooyadii yarayd ee gorgiya kuruj ee iyana xilfi wadaagga la gashay iyana horin kale